una bixiyey shirkan buu yidhi fiqiga ilaah baa caayay wuxuuna ugu yeeray buu yidhi shirki mar hadba qur-aanka aan u noqonno ilaahay ma fiqiguu caayay oo ma shirkibuu u bixiyey jawaabtu waxaa weeye maya ilaahay wuxuu yidhi falowlaa nafara min kulli firqatin daa'ifatun liyatafaqahuu fi ddiin ilaahay waa ammaanay fiqiga wuxuu yidhi markii jihaad iyo kasab adduunyo la aado haddii koox ay u haraan liyatafaqahuu fi diini inay diinta fahmaan oo cilmi u yeeshaan ay u haraan ilaahay fiqiga waa ama rasuulkuna wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin ninkii ilaahay khayr la maago wuxuu fahmi u siiyaa diintuu yidhi marka ilaah waa caayay buu yidhi fiqiga rasuulkuna fiqiga wuxuu ku sheegay shirki buu yidhi maca daalika fiqigii ilaahayna qur-aanku ku ammaanay rasuulkuna wuxuu ku sheegay ciddii la doono khayr in la waafajiyo in ilaahay uu waafajinayo fiqi fiddiin marka waa hadal meel uu haysto aan la arkin wey marxaba masalada u dambaysa laba boqol toddobaatan iyo toddoba oo fiqiga ku saabsan wuxuu yidhi wa min adilati shaykhi اlislaami adilada ibnu taymiya alxaraani waxaa ka mida ah, itakhaaduu waxay ka yeesheen axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illaah axbaarahum culummadooda wa ruhbaanahum iyo wadaadadooda alla ka cabsiga leh ayay waxay ka dhigteen arbaaban min duuni illaahi alaaya faqad fasarahaa waxaa aayaddan fasiray rasuulullaahi baa fasiray sala allahu calayhi wasalam wala'immatu imaamadii baa fasiray oo min bacdihi isaga ka dambeeyey midla abubakr wacumar wacusmaan wasayd cali ridwaanullahi tacaala calayhim ajmaciin waxay ku fasireen bihada aladii tusamuunahu alfiq shirkiga iyo ilaah ka yeelashada midkaan aad idinka fiqiga u taqaaniin ayay ugu yeereen buu yidhi wa huwa fiqigaanaana wuxuu yahay aladii samaahu allaahu kan ilaahay ku magacaabay shirkan ilaahay ku magacaabay wy fiqiga laftiisaaba shirkigii ah wa itikhaadihim inay ka yeesheen arbaaban rabbiyaal ay samaysteen oo min duuni illaahi ah laa aclamu ma ogi bayna almufasiriina fii dalika ikhtilaafan mufasiriintu iskuma khilaafsana buu yidhi in gaalnimada aayaddaani ay sheegtay ay ku rumaysan tahay midkaan aada idinku fiqiga ku sheegaysaan waana midkii ilaahay uu ku sheegay shirkan uu ku sheegay rasuulkuna uu ku fasiray buu yidhi marka fiqigii waa ujeedaan jeedaan maxamed cabdiwahaabiga fiqigii waxa kala haysta waa aragtaan hadhow waxaan la yaabay mualafaadkiisaan hadda oo usbuucu sheekh maxamed cabdiwahaab lagu alifay waxaa ku jira laba qaybood oo fiqi la yidhaaho oo juska labaadna uu kitaab yar yahay kan horena uu kitaabka weyn yahay oo fiqhu maxamed bin cabdilwahaab baa la yidhaah wuxuuna leeyahay fiqigii waa shirki buu leeyahay marka waaba kaaf iyo kala dheeri iyo kaanu dhigtay ma ah reeraha waxaa la yidhi nin soorayo markaasu wuxuu yidhi laba kaleba isa saaraya laba shansho isma saarin in cid lagu sooro lagu martigeliyo ma dhammaatay haashana ayaa hartay shanta waxaan aadayaa fatxulmajiid waaba lagu wareeray kuwa kan marxaba shan daqiiqa kafaayow awalan waxaan qabsanayaa awalan waxaan qabsanayaa khiyaanatun fi naqli khiyaanatun fi naqli ayaa waxay ku jirtaa fatxulmajiidka khiyaana naqli waxaa leeyahay nin caalima inuu qowl soo guuriyo oo nin caalima ku magacaabo oo kitaab inuu ka soo guuriyey sheego oo kitaabkii lahayo oo caalimkii lahayo oo codkiisii lahayo oo u dhexda ka bixiyo isagoo dan wata macno ah khiyaanadaas waxaa weeye waqaalo imaamu shaaficiyu imaam shaafici safaxadu waxaa weeye afar boqol lixdan iyo shankaygan haddii kiina uu isdaban maro dhibaato malakaygaabad arki kartaan waqaala alimaam shaaficiy wuxuu yihi raximah اllahu tacaala lilaahi asmaء wasifaat laa yasicu axada raduha ilaahay wuxuu leeyahay magacyo iyo sifaat aysan qofna deeqi karin ama ay u waasac noqon karin raduha inuu diido waman khaalafa qofkii khilaafa bacda subuuti اlxujati calayhi xujada hadday ku dul sugnaato kadib qofkii khilaaf keena oo sifada ilaahay iyo isimkiisa diida faqad kafara waa kufri وأما قبل قيام الحجة انت حجة كقوم فإنه يعذر بالجهل هل كأي خيانة كسمي وحكبحي وعبد الرحمن بن حسن على الشيخ وي هل كاسو وحكبحي لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية والفكر راجع واحد آد بارتا صفحة أفر بقول إيتضبو فتح الباري بارو جزك صدح إيتبنات وقدم بيا صدرك صدح إيتبنات كده متك تعليقية بن باز marhaba marka halkaasuu khayaanada naqliga ah ka sameeyey intaasuu ka bixiyey muxuu uga bixiyey intaa wuxuu uga bixiyey wuxuu rabaa inuu yidhaah sifada ilaahay iyo asmaadiisa caqliga waa lagu garan karaa iyo fikirka iyo ru'yada intaba saasuu raadinaya oo wuxuu diidan yahay in la yidhaah waa laga jaahil ilaahay sifaadkiisa sifaadka ilaahayna maba la garan karo in maaragtay la aamino maahane garasho uma yaalin cid garan kartaana ma jidho imaam shaafici baanay لأنa cilma dalika laa yudraku biاlcaqli walaruyati wاlfikri intaas wuxuu dhexda uga bixiyey oo khiyaanadaa u geystay arrintaa wey midda kale khiyaanadan naqliga ah wuxuu yihi wanusbitu wowgaa laftiisu khiyaanadu ka tirsan yahay wanusbitu fanusbitu bay ahayd tii shaafici laga soo guuri هذه صفات صفاتكاس وان سوقينا وننفي عنه وحن كفوقينا إلهي سبحانه وتعالى التشبيه الشبهات كما نفى سيدو يسقفوقي عن نفسه نفسه ديسة فقال وحير إلهي ليس كمثله شيء وهو سميع البصير تاس انتاسا كغهريا مسألة اللبات قبر النبي الله عيسى أيا فتح المجيد ككيالا نبي الله عيسى قبر جيسي فتح المجيد بكيالا ومنها وحا كم ذا بوير وصفحة أفر بقل صدن يشان wa minhaa waxaa ka mida buui iidaau in la dhibo asxaabiha ah dadka qubuurta ku jira in lagu dhibo bimaa yafcaluhu almushrikuun waxa dadka mushrikiinta ay ku samaynayaan biqubuurihim qabriyaashooda fa innahum yuudiihim waxaa dhibaya maa yufcalu waxa lagu samaynayo cinda qubuurihim qubuurtooda wayakrahuuna way nacayaan gaayata alkaraahiyati nacitan ugu fogaan badan ama ugu yool fog kamaa ana almasiixa sida nebi ciise calayhi salaam yakrahu uu u nacayo maa yafcaluhu nasaaraa waxay masiixiyiintu ku samaynayaan cinda qabrihi qabrigiisa agtiisa marxaba ma iga daysid adiga marka halkaa markay marayso qabrigii nebi ciise waa haynaa waxaan intaa ku darayaa arrimaha aan haysanno boqol sagaashan iyo lix qalad oo xunxun waxaan ku haysanaa fatxulmajiid rasaa'ilu shaksiyana waxaa nooga qoran labaatan iyo toddobo mas'alo ayaa nooga qoran kuwo kaloo weli noogu sii jira oo aanu maaragtay daba joognana waa jira marka waxa weeye ma ka harayno annagu culumtan waaba bixinaynaa laakiin si khaasaan u bixinaynaa laakiin bulshada weyn oo muslimiinta ah oo meeshaan fadhida waxaan u sheegaynaa rasuulka loo soo diray shareecadda islaamka waa rasuulullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam waa sayidul muxuu ahaa alambiyaa waalmursaliin weeye waa reer banu haashim weeye qurayshi weeye waa rasuulka aad garanaysaan weeye sala allahu calayh waaalih wasalam marka annaga culummada ah maxamed cabdiwahaab iyo intayada kale iyo waxaana la ku qiimaynayaa sidii aan u raacno xagga shareecadda iyo xagga caqiidada iyo xagga arrimaha rasuulka in la raaco yaa qiimeyntayadu ay ku jiraysaa marka waxaan rajaynaynaa dadka wahaabiyada yacni aada u taabacsan in ay yacni taas maskaxda si fiican ugu hayaan ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu nagu hanuuniyo marhaba masalada kale sheekh cabdikariim waxaan waxaan eh, idin sheegayaa masaa-isha aada sheegayso maxaa tira labaatan iyo ah, ah. khalaas inta ay yihiin oo dhan intaad soo qorto qoraal ka dhigtaan yaad iisoo dhiibaysaan aniga sifa ugu gudbiyo oo wakti haddana munaasab insha allah anu aragna sidii loo samayn laha tafaasiisheedii eh, waxaan eh, anaa iskugu dayna in aan isku ekayno masaa'ilu diini maalan sheekh cabdiwahaab sheekh maxamed cabdiwahaab diinta meeshan wuxuu ka yidhi arrintan tawxiidka ee mise waxaan ee sidan iyo sidan iyo sidan buu ka yidhi waa kan daliilkeeda kutubkii kitaabtii kitaabkii uu ku qoray sidan bayna khalad ku tahay adoo markaasaytow daliishanayso aayatal qur-aan mise suuraddii qur-aankaheed xadiidkii nabiga oo saxiix ahaa mise si kastaba ha ahaatee ee salafiga ahaa waxaa aad anaga ay maxaa anigu wax yar baan ka aqaanaa maxamed cabdilwahaab wax weyn oon shaksi ahaantayda asaga shaksi ahaantiisa magaca aan dan iskaga yeelayana male laakiin wixii uu soo qoray qoraalkii iyo wixii maaragtay tafaasiishii iyo diinta wuxuu naga baray yaa muhiim e marka kuwa ayada aan isku ekayna haddii shaksi ahaanta iyo waxaas ay aad usii farabadato wax masalo diini oo laga faa'iidaya anugu ima muuqato runtii markaan shaksi ahaanteeda ka hadla sida aragtida ay tahay laakiin masaa'isha diiniga oo sidan iyo sidan iyo sidan iyo sidan waxan buu ka yidhi waxan buu ka yidhi waxan buu ka yidhi waana kan daliilkeeda meeshuu ka yidhi fatxi majiid buu ku yidhi meesha kutubkan buu ku yidhi sidan buuna khalad ku yahay siduu khalad ku yahayna aad markaa proofkeeda tusaysa min alqur'aan waalxadiid wasalaf kullum iyo waxay isku wada wadaadaha maxadda iyagoo dhan ba xadiidka saxiixa inuu yahay maaragtay saxiix way way isku afgarsan yihiin aayadda qur-aankana sidiisa la mid eh ahlan wasahlan sifa aan wax u korsanno maxaa inu wax noo kordhaan rabnaa annaga xagage بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحمد الله عز وجل في أن جمعنا في هذا المسجد المبارك ولا ليال وأن مغليسين شيخ عبد الكريم مسألة كهاللي تفاصيل شيخ محمد معلم بان أدينيا لكن وحان ربا إنان تعليقيه mowqifkayaga annaga mashaa'ikhda ama sheexaan cabdiwahab ha noqde ama keyrka ha noqde waxaa weeye dadka mashaa'ikhda ah oo e, saxaabada u horeyso taabiciintii iyo madaahibtii annagu waan ixtiraamnaa wixii cilmigana waan ka qaadanaa waxaana u rumaysannahay inayna macsuumiin ahayn oo ay khaldamayaan oo ay bashar yihiin wixii nebi maxamed ka soo hara calayhi salaatu wasalaam waxaa weeye sheikhaas la sheekh maxamed cabdiwahaab waxaan ka rumaysannahay inuu yahay sheekh mujadid ah soo nooleeyey diinta islaamka khaladna geli karo bashar buu u yahay oo macsuum ma ahan waana ka hadli doonaa insha allahu tacaala wadaadkan hadlay oo hadda hadlay laba sifo baa hadalkiisii asal u ahayd sifada koowaad waxaa weeye horta naqliga uu soo naqlinaya nadiifkuma ahayn waadna arki doontaan sifada labaadna waxaa weeye ama saddex ba aan ka dhigee batri maalin dhaweytana waan ka hadlo nusuusta in la googooyo waa qoladii tiri weeye maa qaala rabbuka weylun liulaa sakiruu ilaahay ma dhihin buu yidhi ninkii khamri cabbaa hoogaye inamaa qaala weylun lilmusalliina ilaahay wuxuu yidhi buu yidhi ninkii tukada wuxuuna usoo soo fa faweylun lilmusalliina sifada saddexaad waxaa weeye jahli aqoon darri oo hadal soo socda yaa nus laga qabsanaya yacni hadal soo socda xalushaahidka maalan sheikhaan ku wareejin doonaaye in dadka wax loo xalaaleeyo oo wax loo xaaraameeyo nebigaa sheegay inay shirki tahay xadiidkii cadi ibni xaatim aa'i nebiga markay dhaheen may caabudin soomuu dhihin soo may xalaalayn xaaraamtii xaaraamtiina uma xalaalayn cibaadadii waa taas buu yidhi xadiidkaasuu ka warwareegayaa wuxuu rabaa fiqigii baa la yidhi waa gaalnimo fiqi gaalnimo lama dhihin laakiin taxliilka iyo taxriimku waa gaalnimo haddii culummadu dadka wax u xalaaleeyaan ilaahay wuxuu xaaraantinimeeyey haddii lagu xalaaleeyo ama wixii xalaala ah lagaa xaaraannimeeyo oo culummadu samayso nebigaaba yidhi calayhi salaatu wasalaam saddexdaa sifaa asal u ahayd horta wadaadkii hadlahayay sideedana wadaadadan aan walaalaha iyo ahodoodayno waxaa weeye wadday jeexdaan waddadooda waxaa ka mida tawxiidka wadday u jeexdaan saddex ilaah baa jira saddex ilaah ma jiraan ilaah sifooyin laa jira fiqigii waday u jeexdeen mawduucan ka hadla kama bixin mawduuc ismaaciil ismaalin aniga mawduuc ayaan ku jira rallaho saacaddiis taag kama bixin mawduuci waan ka jawaabaya sheekhaan ka jawaab hadalka iga goyni sheekh maxamed kaama goynay eh, laakiin waxaan dhahnay khitaabka waa in la xusniyaa oo uu noqdaa si sharaf leh oona cidna aan dhibudhimayn waad ka hadli kartaa mawduuc waxaad odhan kartaa waxaa la yidhi intaas oo caynkaa adoo sheegayso laakiin wadaadahanaasaa yidhi iyo kanaasaa yidhi hadday ku dhahaan maana dhihin markaa meeshii waa hadal caynkaa midda kale anigaa ku shaqeelay middan iyade min fadlika ixsaanakum idinkoo dhan baa aamusa haddii aan qaban waayo oon munaasabadeeda marin waayo anaa dembigeeda iskale markaa idinka intaa iyada haynoo ahaato marka in hadalkii wuxuusan fahmayn laga keeno oo xadiidkii inta la batriyo macnihii macno aan ahayn laga soo qaado waxyaalahan uu leeyahay maalan hadda shalay waxaan sheegnay ana alwaaxidu alfardu alkabiiru bidaatihi shiikhu hadduu yidhaahdo waxaad yani la caabudayey asnaam iyo qubuur baa dadku caabudayeen waxaan waa shirki in la yidhahdo muslimiintii buu gaalo ku sheegay waa mas'aladaa weeye oo waa laydin tafsiilin doona waxaan kaloo sheekh cabdikariim u sheegaynaa ama walaalahaba horta fatxulmajiidkan way ka hadlayaan shimax cabdiga maba qorinba maalintii horena waa u sheegay kitaabkan waxaa qoray nin la yihahda cabdiraxmaan ibnu xasan sheekh cabdiraxmaan ibnu xasan baa qoray sheekh maxamed cabdiwahaab wuxuu qoray kitaab la yihahda kitaabu tawxiid kitaabu tawxiid baa ma arkaysaa weeye kitaabkiisu ee haddii laga hadlayo fatxulmajiid waxaa laga hadlayaa waa sheekh cabdiraxmaan ibn xasan sheekh maxamed baan ku wareejinaya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد horta shalayna codsigu wuu ahaa waana laysku ogaa sidii annagu aan ku samaynay kitaabkii munaaqibka ahaydna way ahayd in naska markaad soo guurinayso naska kitaabkaad ka soo guurinayso mujalladka iyo safxada inaad sheegto ammaane xumada waxaa ka mid a meesha ka muuqata rasaa'ilu shaksiya oo sheekh maxamed ibni cabdilahaab uu lahaa way fara badnaayeen risaalatuhu ilaa ahli lqasiim risaalatuhu ilaa ahli lyaman risaalatuhu ilaa jarjiish risaalatuhu ilaa fulaan risaale hebla oo uu meel heblo u diray safxadaa hebla ah bay kaga taallaa lama odhanin hal risaalo oo riyaad buu u diray la yidhi oo iyadana safxadeeda aan naloo sheegin laakiin waxaa la saga kitaabka wadaadku wato safxadu kaga yaalo ma rabno kitaabkan uruursan ee cid uruurisay aanaan garanaynin safaxaadkiisa laakiin waxaan rabnaa kutubtii sheekheed ka soo guurisay safaxaadkoodii meeshay kaga taallaanu doonaynaa taas horta codsi horay ahayd waxaad moodaa inaan la iltisaamin midda labaadi waxaa weeye u fiirsada hadallada uu soo guriyey lafteeda anoo rumaysan in hadalladani la dabagooyey in badanoo ka mid a waa haddii sheekh maxamed ibn cabdihaab ay ka sugan yihiin yaa haddana markaad dhuuxdaan wadaadku soomaaligu fasirayo iyo carabigu akhrinayo isma walahaba kullii dadka meesha yaqaanaayo waa dalabatulcilmi rag badan madaaris ka soo baxay baa fadhiya raggii xalaqaadka masaajiddaa fadhiya waxa uu akhrinayo carabiga uu carabi ku akhrinayo iyo tarjamadiisa soomaaliga kaaf iyo kala dheeri wey waana idin tusi maala naskii hore uu soo guuriye wuxuu yihi wa ana wallaahi ilaa hada alwaqti laa acrifu macnaa laa ilaaha ila allah walaa diina alislaam qabla hada alkhayr aladii mana allahu calaya wakada mashaa'ikhii laysa minhum rajulu carafa dalika faman zacma anahu carafa macna laa ilaha ila allah aw macna alislaam qabla hada alwaqti aw zacma can mashaaikhihi ana axada carafa dalika faqad kadaba waftaraa wa labasa cala annaasi wamadaxa nafsahu bima laysa fiih wuxuu ku fasiray ma taqaanaa wuxuu ku fasiray wuxuu yidhi wuxuu leeyahay sheekhu anaa idinku galladaystay tawxiidka xaggey kaga taallaa yani waxaad soo gurisay wax ku yaalla ma aha waxaa kaloo uu ku fasiray oo uu yidhi dadkii horreeyey ee uu tawxiid mayna fahmin yidhi rasuulkaa soo galay oo saxaabadiibaa soo galay xaggey kaga taallaa soomaaliga iyo carabigu akrinaya kaasay kala dheeri wey wadaadku horta marka koowaad marka labaad hadalkan markii dib loogu noqdo culimada islaamka da'bigoodi caadadooda waxaa ah cilmi kastoo leeyahay iyo aqoon kastoo leeyahay inuusan isweynaysininoo naftiisa xaqiro saas way macana waa tii mucaad ibnu jabal xadiiskii baad garanaysaan yaa mucaad atadri maa xaqu llahi cala alcibaad wamaa xaqu lcibaadi cala allah markuu nebigu ku yidhi muxuu yidhi mucaad allah warasuuluhu aclam u fiirsada mucaad tawxiidka ma aqoonin miya maya adabsi baa la yidhaahdaa tawaaduc baa la yidhaahdaa isliidid baa la yidhaahdaa laysma qaadqaado waxaad garanaysa xataa ma garanayaa la yidhaahdaa taasi waxa weeyaan waa da'bay culimmadii salafka aan ka dhaxalla wey kibir isla weynan maynan aqoonin mas'alada labaad weye xagga lafteeda baa dad aada u fara badan oo culimo sheeganaya baa waxaynan fahansanayn macnaa laa ilaaha ila allah inay saa tahay baan idiin sheegaya dadka qubuuraha dul fadhiya ilaahay khayrkii caabudaya sheekh jiilaani cabdulqaadirjiilaaniyow ku haya sheekh uweysow ku haya ilaahay cidaan ahayn baa dhib iyo dheef haysa ku hayaay macnaa laa ilaaha ila allahu mayna fahmin waana culimo maya xusukusheh macnaa laa ilaaha ila allahu maynan fahmin lianna laa ilaaha ila allahu macnaheedu waxa weeye cidaan ilaahay ahayn inaan la baryin cidaan ilaahay ahayn inaan la tuugin cidaan ilaahayn inaan loo gowricin cidaan ilaahayn inaan loo sujuudin cidaan alla ahayn yacni waxa weye inaan kaalmo la weydiisanin dhib iyo dheef cidaan ilaahay ahayn inaan laga doonanin wahaakada laa ilaaha ila allahu rag badanoon fahmin oo culimo abaa jira haddana tafsiir akhrinaya axaadiis akhrinaya fiqhi akhrinaya saas way macnaa xaqiiqa jirta wey horaanna waa u jirta ilaa haddana waa jirtaa mana aha culimada culimmada islaamkao dhaneh laakiin dad aan macnaha laa ilaaha ila allah iyo qur-aanka iyo cibaadada uu ka hadlayo iyo ilaahay xaquu leeyahay aan fahmaynin baa jira waa dadka xuquuqdii ilaahay lahaa siiyey addoommadiisa oo alla iyo addoommadiisa wax ka dhexaysiiyey laa ilaaha ila allahu iyo tawxiidka macnihiisa mayna fahmin waana kuwa uu sheekhu ujeedo wey saas wey macnaha ayib taa markaan intaa kaga gudbo hadalka labaad ee uu sheekhu soo wadaad soo guriyey oo ah alilaahu alladii fiihi siru iyuu sheekhu ku fasiray hadalka saddex nas buu ka soo guuriyey saddexda nasba waxay ku tusayaan sheekhu inuu radinayo dadka u haysta ilaahay subxaana wa tacaala inay yihiin wadaadada suufiyada ah iyo awliyada ilaahay keyrkii la caabudayo siday qurayshibo ugu haysatay iyo carabtu ilaahay kayrkiisay u caabudi jireen oo asnaamta ah kuwa ilaahay kayrkii maanta caabudaya qubuurta caabudaya awliyada ku jirta caabudaya dadka maqan wax weydiisanaya kuwa noocaasoo kalea ah, ilaaha ay ilaahnimo u yaqaanaan ay wax ay ka cabsadaan ay baryaan waa kaas wadaadka sirta ah ee qarsoon ee shalaytan layna lahaa shalay waad ogeedeen in la lahaa waxani waa sir sooma waa sir munaaqinkii marka la joogay waxaa la yidhi waa sir aan la gaadhi karin sirta shirkiyaadka sheekhu uu sheegayo waa taas qolada ilaah u taqaana ee uu fasirayana waa kaa isaga tafsiirkiisa maaha inuu leeyahay ilaahaybaa wuxuu yahay faqiir ah yacni waxa weeyaan yaa suufi ah maaha naska u fiirsada uu soo guri wuxuu yidhi sheekhu wuxuu yidhi walilaahu fi luqati walilaahu fi luqati alladii yusamaa fii luqatina alladii fiihi siru wa aladii yusamiihi alfuqaraa'u shaykhahum u fiirsada fuqaraa'u man suufiyadu midka yidhaahdaan sheekh khallaga weeye iyo ilaahooda u yaqaanaan laanna isagay caabudaano wax weydiistaan saasoo macna ayib naska labaadi wuxuu leeya u soo guuriyey kelimatu tawxiid buu fasirayaa bui idaa fahimta haada fata'amal buu yihi aluluhiyata alatii asbataha allahu linafsi wanafaha can muxamadin wajibriila wagayrihima an yakuuna lahumaa mihqaalu daratin min khardalin faclam naskaasi waa kala go-anya u fiirsada فاعلم أن هذه الألوهية التي يسمونها العامة السر والألوه والولاية فاعلمت آوي هذا الكي قدم به هذا كما شكسوا بالنسبة وعر فاعلم أن هذه الألوهية التي تسميها العامة السر والولاية هي هذا الكي مضعي وقعيه ساسي معناه waa go-an yahay inuu dhamaystira loo baana wadaadku waa la fahmi lahaa hadal marka kala go-an wey hadal kala go-an wey waana midda aan leenahay yacni hadallada la googoynayo haddii hadalka gadaal laga jaro haddii hadalka gadaal laga jaro afa hayra allahi tacbuduun haddii laga gooyo la yidhahdo hayr allahi tacbuduun hamsadii haddii laga gooyo fada maxay soo bixi hayr allahi tacbuduun sooma ha marka sidiisaba haddii nusuusta qur-aan ha ahaato sunna ha ahaato culimada hadalkooda ha noqdo haddii la kala googooyo macno faasidaa ka soo baxay sheekh maxamed ibnu cabdilwahaab kitaabu tawxiid waa ka rasaaishiisiina kulli waan wada haynaa meeshaanaan ku haynaa kulli wuxuu ku isbaatinayaa wixii lagula dagaalamayna ay ahayd in ilaahay keligii la caabudo dadka kale ee lala wadaajinayo cibaadadana laga daayo mabda sheekh maxamed ibn cabdilwahaab suufiyadu kula dagaalantay ay ku naceen magaciisa ay ceebo badanoo beena ugu sameeyeen sheekh maxamed baa barnaamijka lagula dagaalamay ilahay keligii hala caabudo isagoo ilaahay keligii hala caabudo u go-ay oo lagula dagaalamay kutubtiisao dhanna ay ku taallo ninka ka soo horjeedana og yahay miyuu haddana dhihi ilaahay waa faqiir ama ilaahay sir waa wadaad meel fadhiyo oo sir ah kaas iyo kala dheeri wey waa kutubtiisa laga soo saaro markaasaanu macnaa waxa weye waxaanu ka odhan laha ka odhanayna ta kale sheekh maxamed baa iiga horreeyey waxa weeye sideedaba anagu hadaladii gaalnimada ahaa ee shalayta ku yaallay kitaabkii ahaa munaaqibka ee si walba laysugu isugu dayay in loo difaaco baatil walba loo fuulay in la difaaco oo la odhan kari waayo wuu khaldamay sidiisa ma yeedhan laakiin waxaanu leenahay sheekh maxamed ibni cabdilwahaab culimada islaamka ka mid yahay diinta islaamka raggii uusoo khidmeeyey buu ka mid yahay ha ahaatee ka hayrihi min alculamaa ka hayrihi min alculamaa culimmada kaleetaba sida ay yihiin wuu gafaa wuu khaldamaa macsuum ma aha wixii khaladee uu leeyahayna waa ka tegaynaa wixii uu qur-aanka iyo sunnada ka waafaqana waanu qaadanaynaa annagu sheekh gooniyoonu ku xidhannahay oo hadalladiisa aanu xaq u wada haysanno horta ma jiro maxamed ibni cabdiwahaabna khaladaad waa leeyahay imaamu shaafici baa iskale maalig baa leh abuu xaniifa leh abubakr sidiiq baa khaladgeli karo masaa'il ku khaldami kara yani cumar baa ku khaldami kara wax kastoo rasuulka ahayn salawaatu rabbi wasalam caleyh waa khaldami karaa laakiin kullun yu'khadu min qawlihi wa yuraddu ilaa rasuulu llahi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh nin walba hadalkiisa wax laga qaatiyo wax lagu diidaba waa leeyahay nebi maxamed mooyaane salawaatu rabbi wasalaamu caleyh kuwaasuu marka ka mid yahay oo sheekhu khaladaad wuu yeelan karaa khaladkuu leelahayna inagu difaaci mayn diinna ka dhigan mayno wixii qur-aanka iyo sunnada ka hor yimaada waa tuuraynaa isagaana lagula dardaarmay arrinkaa isaga hadal cajiib ah yuu meeshan ku leeyahay sheekh maxamed ibni cabdilwahaab oo uu leeyahay wax kasta oo qur-aanka iyo sunnada ka hor yimaada oo hadalladayda ah tuura oo waxaad qaadataan qur-aanka iyo sunnada dardaarankiisii waa inaanu yani waxa weeyaan aan yani aan sheekha aanaan ku raacayno wax walba kutubtiisa ku qoray waxaa daliilkuugu ah kitaabka waa laha addur nadiid fii takhriiji kitaabi tawxiid axaadiista kitaabka tawxiidka uu sheekhu alifay axaadiistu ku keenay buu yaa lagu takhriijiyey axaadiis sheekhu uu ku soo arooriyey kitaabka oo daciif ah baa culimmadu ku sugan inaysan axaadiistaasi sugnayn maaha marka wax kastoo sheekhu uu sheegay in duuduub loo qaadanayo ee wixii uu ku khaldamo waa khalad baan odhanayna haddana maca daalika waa imaam diinta ilaahay u adeegay oo u shaqeeyey waxa lagula dagaalamayna waa ilaahay dartii wamaa naqamuu minhum ila an yu'minuu billahi alcasiizi alxamiid ilahay keligii hala caabudo oo suufiyey qubuurtan aad caabudaysaan iyo amwaadan aad caabudaysaan daaya sheekh maxamed cabdiwaab taasuu u dhintay intaa dhaleecaynee lagu samaynayana waxa loogu samaynaya waa taa daraaddeed way macanaa waa soo soconaya ayib waxaan u imaanayaa hadalkii kale ee ahaa fiqiga islaamka ayuu diiday fiqiga islaamiga ayuu diiday iyadana bal u fiirsada hadalkuu soo guuriyey iyo waxa uu ku fasiray waa kaafiya kala dheeri hadalku soo guuriyey waa sidan waliahli lcilmi fii ibdaali hadihi shubhati ma yaxtamilu mujalladan buu yihi ومن أوضحه قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وقد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في, عدي في حديث عدي بهذا الذي أنتم عليه في الأصول والفروع كان إذنكو آل هيستان أو أصوشي فروع دعا وقرضوا مركا لها اللي يعني وحويان hadalka dambaa sii fasirayo wuxuu hadalka dambe ku yidhi wailaa famacluumun anakum muttabicuuna libni xajar yani walaa tubaaluuna man khaalafa ibni xajar wey min rasuulin aw saaxibin aw shaaficiyin wakada alamimat larbaca yacni waxa weeyaan ibni xajar unbaad ku dhegan tihiine hadduu rasuulka khilaafo isagaad raacaysaan hadduu imaamu shaafici khilaafo isagaad raacaysaan hadday afarta imaamba khilaafaan isagay raacaysaan fiqiga noocaasoo hal nin oo culimmada ka mida in diin laga dhigto oo fiqigiisii qur-aanka iyo sunnadoo kale laga dhigo middaa weeye miduu sheekhu leeyahay waa midkii ilaahay uu ku magacaabay shirkiga oo see ilahay ugu magacaabay ilaahay sooma odhanin ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illah haa yacni culimmadoodiibay rabbiye ka dhigteen nebigu muxuu ku fasiray xalaashiibay xaaraantiibay u xalaaleeyeen markaasay ku waafaqeen xaaraantiina xaaraamtiibay u xalaaleeyeen way ku raaceen xalaashiina way ka xaaraameeyeen way ku raaceen shirki buu alla ka dhigay subxana wa tacala rasuulkuna shirki buu ka dhigay nin sheekha intaad isku daba xidho haddaad tidhahdo wixii kasoo fulo oo dhan waa xaq mana khaldamo qur-aan iyo sunna hadday ka hor yimaadaanna waa baatiloo hadalkiisaan qaadan shirki baad gashay laanna maxaad kaga gedisan tahay kuwa uu qur-aanku sheegay iyo kuwa rasuulku ku fasiray salawatu rabbi wasalaamu calayh qolyaha marka sheekhu fiqigooda uu durayo waa qolyaha hal nin isku xidhay hal wadaada ku daba xidhmay adaladiisii fiqi ka dhigtay qur-aankii sunnadii aanu noqonin culimadii waaweyneyda ku horreeyay aanu noqonin hadalkayna ku caddahay uu soo guuriyey walxamdu lilah hadalkuu soo guuriye laftiisay ku caddahay laakiin muusan fasirin saas way macana sheekhu marka fiqhiga kitaabka iyo sunnada muusan diidin kitaabka iyo sunnadu falowlaa nafra min kulli firqatin minhum طaa'ifatun yatafaqahu fi ddiini diinka la fahmayo waa diinka kitaabkiiyo sunnada culimmaduna sharxeen hal nin fiqhigiisa maaha hal wadaadoo xalaasha iyo xaaraamta laga qaatana maaha iyadoon kitaab iyo sunna loo noqonin la dagaalameno taqliidka ah in macnaa waxa wadaadada un laska layska raaco iyadoon wax xujo iyo daliilla weydiinin kuwa way midku macnaha waxa weyaan uu diidayo waana kuwa uu ka guuriyey qowlka saddexaad ee uu sheekhu wadaadku soo raray waqad fasaraha rasul lah sl lay slm wala'immatu min bacdihi midla abi bakrin wاlkhulafa bihada aladii tusamuunahu اlfiqha wa aladii samaahu allahu shirkan waa kee waa midkaa halka wadaad aad moodaysaan inuu macsuum yahay saas mana hadalka dambe oo walaa khilaafa bayna almufasiriin ah wuxuu sheekhu ka dhigay walaa khilaafa bayna almufasiriin fiqhigiinu inuu baail yahay oo shirki yahay saas ma ah walaa khilaafa bayna almufasiriina waxa weeye aayadda in lagu fasiro altaxliil wataxriim mufasiriintu iskuma khilaafsana xadiiska nabigana caddeeye salawatu rabbi waslamu caleyh laakiin meel kaluu wadaad kula aaday dad badanoo ilaahay waxaa lagu mahadiyey waxaa jooga luqada carabiga aada u fahmaya hadalladan marka haddaan ka gudbo waxaan u gudbayaa khayaano naqliyaa ku jirta fatxulmajiidka fatxulmajiidka horta waxaad ka hadlaysasho maxamed ibni cabdilwahaabe eh shee maxamed bin cabdilwahaab fatxulmajiidka ma laha intaasoo goor baan idinku baraarujinaynaaye fatxulmajiidka waxaa iskale wiil uu awow u yaho cabdiraxmaan ibnu xasan la yidhahdo sheekh maxamed suu u sheegay sheekha kitaabkiisu waa matniga oo kitaabu tawxiid baa la dhahaa bal hadda kadib adaad wuxuun ka soo qaadaysaan halkaa u laabta oo yani aqwaal uusan lahayn sheekha u saarinina ama ha saxsanaata ama yaysan khaldanaani ama hayayna saxsanaanini midda labaad sheekhu waxbuu ka gooyey hadalka imaamu shaafici uu ka soo guuriyey si uu u yidhaahdo sifaatka ilaahay caqli baa lagu garan oo arag baa lagu garan asheekh moxamed ibni cabdilwahaab caqiidadiisa fi lasmaa waasifaat sida risaaladiisii kutubtiisao dhan uu ku caddeeyey waxa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala in sifaatkiisa loo sugo min gayri takyiifin walaa tamhiilin walaa tashbiihin walaa tactiil risaalatu ila ahli buu ku qoray waa ka fiiri wuxuu leeyahay ashhad ushhidu allaha waman xadaranii min almalaa'ikati وأشهدكم أني أعتقد ما اعتقدت الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره ومن الإيمان بالله بما وصف به نفسه في كتابه على لسان رسوله من غير تحريف ولا تعطيل بل أعتقد أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا أنفي عنه ما وصف به نفسه ولا أحرف الكلمة عن مواضعه ولا ألحد في أسمائه وآياته ولا أكيف ولا أمثل صفاته بصفات خلقه لأن الله تعالى لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه هذه عقيدة الشيخ, الشيخ, الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتاب كيسيوان نصا بهذا كسو غورني فتح المجيد كان فتح المجيد يحدي كتاب التوحيد كان اساسه كشيغيا ها خرافات حق لها كان مركز safxada loo sheega waa kuwa kutubtiiya ka soo saara wadaadada yaan layslu goynin inuu yani sifaadka caqli geli karaa yidhaahdo buu u gooyey waa fahamkaa ah laakiin sheekhu ma odhanin waxaan u imaanaya kitaabka fatxulmajiidka waxaa ku yaala qabrigii nebi ciise maa yafcaluhu nasaara cinda qabrihi sheekhu hadalka horta ibnulqayim baa iska leh ha ahaatee ujeeddadu waxa weye hadalku nasaaradu waxay qabaan nebi ciise inuu qabri lahaa nebi ciise in la duugay oo uu qabri leeyahay bay nasaaradu qabaan kutubtiisiina waa kuwan maxaasinu ta'wiil ayaa wuxuu leeyahay ninka la yidhaahdo ah, qaasimi jawaardiin qaasim maxaasinu ta'wiilka wuxuu ku leeyahay inuu ciise maqbuur yahay huwa maa ajmaca calayhi nasaara waa waxay nasaaradu isku waafaqsan tahay inuu ciise qabri leeyahay kitaabkan isagana waxaa la yidhaahdaa luqalingiliiziyu ku tarjamay waa qur-aankoo la fasiro luqalingiliiziya lagu tarjamay dee holi qur-aan baa la yidhaahdaa aayaddaa ku jirta fii suurati nisa wa qowlihim inaa qatalna almasiixa ciisa bna maryama rasuula allahi wamaa qataluuhu wamaa salabuuhu wuxuu soo guuriyey isaguna nimanka la yidhaahdo ardotogiska oo daa'ifo ka mida nasaarada ah inay qabaan ciise inuu qabri ku jiro isagii sawirkiisiina waaba kan waaba la sawiray qabrigii oo sawiran soo ma aragtaan waa qabrigii oo sawiran ciisa malag baa soo siyaartay bay leeyihiin markaasaa qabrigiisibuu dul taagan yahay dadkii waardiga ahaana way daateen karaamadii bay la daateen ciise ayaa waxaa marka salaam wuxuu ka qaadanayaa malag ku soo siyaartay qabrigiisa luqal ingiliisiyuu ku qoran yahay faaraxna rajaynaya inuu akhriyo insha allahu tacala ayb hadday nasaaradu qabto marka ciise inuu qabri leeyahay qabrigii ay qabrigay u sameeyeenan waxba ka jirin qur-aanku siduu sheegay qabriga agagaarkiisa waxyaalahay ku samaynayaan agagaarka qabriga waxyaalahay ku samaynayaane shirkiyaadka ah hadduu sheekhu yidhaahdo waa shirkiyaad qabri inuu isagu rumaysan yahay ma aha kitaabtiisii baa tan ah inuu qabo nebi ciise calayhi salaam in ilaahay kor usii qaaday uusan geeriyoonin aakhiru zamaankana soo degi doono masiix dajaalna uu dili doono haadihi caqiidatu assalafi saalix wa caqiidatu sheekh maxamed ibni cabdilwahaab ama kelimatu lqabri oo kitaabka ku soo aroortay horta isagu ma odhanina waa fatxulmajiidka waa cabdiraxmaan ibni xasan sheekh maxamed cabdiwahaab ma aha waa kitaabka kale ha ahaatee tafsiirkaasay leedahayo nasaaradaa qabta inuu ciise aasan yahay qabrigiisa dushiisayna ku caabudaan halkaa waxay ku samaynayaan buuna sheekhu radinayey taana jawaabteedu waa middaa iyada aweeye ah waxaan rajaynayey ya walaakin shubbiha lahum shubbiha lahum macnaha waxa weyaan maarata waa loogu ekaysiiyey sababtu waxa weeye ciise nin eg bay dileen mayna dilin nabi ciise calayhi salaam laakiin ciise shabihiisii iyo ekaanshihiisii nin la siiye bay dileen kiibaa la aasay marka qabrigiisiibay u haystaan iyagu marku inuu qabrigii ciisey laakiin ciise ilahay baa kor usii qaaday subxana wa tacala su inoo shege bal rafacahu allahu ilayh saas way macnaha ayib culimadaan uga baxayaa wakti leeg baa iloo warka murtidiisu waxa weeye labada kitaabee laysa soo garab dhigay waa kitaabkii shalayto wixii ka dhacay aad ogeydeen iyo gaalnimadii shirkigii ku yaalay iyo kitaabka sheekh maxamed ibn cabdilwahaab oo kitaabu tawxiid ama fatxulmajiidku cabdiraxmaan ibn xasan uu leeyahay oo meel walba ay ku hayaan baatil baa ku yaalla maanta waxay ka keeni waayeen xataa waxay yar oo kitaabku khaldan yahay u malayn maayo si kasta hadday u baadhaanna sheekh maxamed cabdiwahaab oo ilaahnimo sheeganaya saad cabdilqaadir jilaani ku sheegateen weligii soo helmaysa wabilahi tawfiiq waxaan ka hadlaynaa horta waxaa inagu soo celiyay sheekh maxamed bin cabdiwahaab salaf baan ka hadlaynay taasaa la yaab ah waxaad ugu soo noqoteen midda kale xataa sheekh cali ma jeerteen warqaddii uu qoray ee mashaa'ikhda soomaalida badu u qoray uu ku leeyahay in allaha yujadidu fii ra'si kulli qarnin فمجدد قرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب فما مجدد تلمئة وحان إذين شيئنا علماء المسلمين تورن ama ha ahaadeen yaman oo sancaani waad garanaysaan iyo shawkani ama ha ahaadeen ciraaq ama hindi ama faris culimmadii waxay ka qoreen ama shaam ama misra sheekha waxyaalaha ay ka yidhaheen kaasaan idiin sheegaynaa oo iftiruhu uuna suuroobaynin waqad jaaءat اlأkhbaaru canhu biأnnahu yuciidu lana sharca shariifa bima yubdii wayanshuru jahran maa dawaa kulu jaahilin wamubtadicin minhu fawaafaqa maa cindii waxa weeye kale waa samcaani im amiiru samcaani waayo hadalkan oo yaman kolkii hadalka ugu tegey wuxuu leeyahay akhbaartii waxay nagu soo gaadhay inuu sharcigii shariifka noo soo celinayo bimaa wixii soo hadhay wuxuuna ku dhawaan uu fidiyey wixii kullu jaahil oo dhan ay duuduubeen oo dhulka geliyeen oo diintii rasuulka loo soo diray ee xaqa ahayd wuxuuna noo soo soo celiyey diintii xaqa ahayd kaa uu daahirinayo wuxuuna shareecada rubniyaalkeeda kaasuu camirahayaa isaga oo dad badani uu ka baadiyooday hanuunkii waxay noo soo celiyeen buu ihi sawaaca iyo yahuus iyo yacuuq kaasay soo celiyeen waa sancaani amiiru sancaani waaye alyamani kaas weeye kitaabkiisa sidaas kaasuu leeyahay waqti ma hayno waqad hatafuu cinda shadaa'idi bismiha kamaa yaatifu lmudiru bisaamadi lfardi wuxuu yidhi waxay ku dhawaaqeen kolkay sida ay ku dhacdo ismigooday ku dhawaaqeen sheekhooda ismigiisay ku dhawaaqeen sida oo ruuxa mudirka ah ilaahayga samadka ee xaajada loo bandhigo ee fardiga loogu dhawaaqo yay mashaayikhdoodii ku dhawaaqdeen amiiru sancaani baa yidhi weliba waxyaalo kalaan soo wadnaa maanta la kala bixi maayo bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilah rabbi alcaalamiin waxaa idiin sheegayaa meeshan waxaa yaala kitaab leh siyaanat alinsaan can waswasati sheekh daxlaan inta risaale sheekh cabdi abuuleya dhammaanteed waa ku qoran hal risaalo ay ku qorantaha waxaa wadaadka akhri kuma jiraan ha ka soo saaro sheekh cabdi kitaab uu leeyahay risaalada ku qoranta wuxuu sheegay waa kitaabku waa yaalla ta kale alimaam shaafici qowlka laga soo raray keligii mi waxaa soo raray alxaafid adhahabi fi ibn xajar fatx ilbaari ibn abi xaatim fi manaaqib ibn qayim fi ijmac juyush islaamiya waa war sugan wey mana kala gooni midda kale caqliyaadka ashaacira qabtay salafku ma qabaan ayagaa waxay leeyihin sifaatka toddoba caqli ugu sugan inta lama ogolo caqli waxaa loo yaqaana ashaacira jahmiya iyo qolyaha meesha kasoo jeedaan baa sifaatka rabbiga caqli iyo caqlilaan u kala qaybiya ama anagu naska qur-aanka iyo xadiidka iyo salafkaanu raacina intaasaan kusoo gaabinaya hadaa bilahi towfiiq waayahay annaga faa'iidadaanada awgeed baan markaa wax yar idin weydinaynaa ilan eh, saandhe kitaabka kitaabkan baan rabaa inaad fiirisaan oo inuu jaamacadda madiine ka imaaday maxaadhe waxaan rabnaa annagana wax kordhisanaan rabnaa jaamacat maxamed ibn sacuud baa ku qoran kutubka safxada gedi meesha eh, waxaan u dhibaynaa annagaan rabnaa inaan cilmi inoo kordhi tafadal min fadlika daqiiqa yaa sheekh meeshan tartan idinka ooma joogno waxbaan kordhisanaynaa marka aamusa علمي بان رمناه فسح لدي قام قاضي انا فسح بحنايا هذا دلوقتي امصر آه، دقيقة خذ الوان هاي ماشي هيان يوحكس استوان هاي النواحي كان فتح المجيد ها تصور كانت انجليز كان اخي ها سو قال كل شيء سو فيرس يسو عليك بعد انا سؤالك ويدين ايه دقيقة أنا كلام خصوصي وحرات الله خلنا ومضى كدر بحسه تجي بيان ومحسن أنا سبب فيه أنا أبي أنا أبي أنا أبتدى ختمت ختمت هذا waxaan isiin rabaa waktigii horta shan iyo toban mar iyo shan iyo toban mar iyo su-aalaha laakiin intaa horteed baan doonaynaa inaan in yar annaga idiga faa'iidaysano ila annaga waxaan u joognaa inaan wareerno ma rabno iskida iskida ya jamaaca ya 15 15 ولا ما bilaaban waad heli doontaa waqtigiina sug الله عثمان كتاب كان أسبوع المملكة العربية السعودية جامعة الإمام محمد بن سعود مؤلفات الشيخ إمام محمد بن عبد الوهاب سنة waxbaa inta qalan lagu qorqoray laakiin mush muhim inta ayay bilowgeeda taqadumaadkii wax kastoo dhan bay tahay ma waad waad ka hadlaysaan okay khalaas waad aragteen waxa ay sheegeen iyagana meelaha ay tashriixa ay ku sameeyeen oo hataa af ingiriiska iyo kitaabka qur-aanka laydin akhriyo soo ma Ah, kolley waayahay bas khalaas waxaana siinayaa shan marir iyo shan marir oo aanan ku saabsanayn waktigiinni oo aad kaga hadashaan xaggii xaggaba ah, inta gee kan ah, xagga gee oga hore keenkaa ha shan marir shan marir ha laa shan iyo tobanka dambe waa la bilaabi doonaa eh. xagga gee xagga gee kutubtaana بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ان وقت قاعد بغير يا هي سورة الله ما نبتدي الله يرونا لقطة لكن هذا انت اللي قاعد كرو إلهي وحي ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام horta qof walba eh, halkan waxaan u fadhinaa inaan diinta islaamka ka faa'iidaysano halkii khaladku jiro iyo halkii saxu jiro inaan kala ogaano ayay ujeeddadu ahayd loo fadhiistay ama ixtifaalkaa loo guntay waxaa muuqanaysaa in ruux waliba ruuxa kale uu mucaanidahayo oo ilaa la gaaray axaadiistii wada saxiixayd ah aad maqlayseenoo teer iyo shalay la dardinhayo oo lagu tuurahayo yacni meel aan munaasab ahayn waxaad arkaysaan in la inkirahayo nusuustii ama aqwaashii qorayd ama wixii kitaabaha ku bayaansanaadoo ruuxna uusan ka been sheegi karin in maxay ahayto yani la inkirahayo ayaad arkaysaa dadku marka islaam buu yahay oo dadku waa islaam ku dhalay misena wuxuu yahay dad fahmi diinta islaamka uleh bay yihiin dadku ma aha cawaam iska soo timid ma aha meesha nusuustu jirto meesha adilada qaadicadaha jirto meesha culimmadii islaamkii yani hal wadada ay mareen iyo meesha laluuqhayo oo la marinhayo waad arkaysaan marka waxa weeye maxaa cabdiwahaab annaga ummadda islaamka noogama duwana hadduu islaamkaba ka mid yahay annaga noogama duwana waxaan ka rabnoo dooniya maye wax kaloo aan ku samaynayna maye haddii nusuustii iyo khayraadkii dhexda yacni diinta dhexdeeda haddii laga helo uu raaco wuu nooga mid weeye waxaad ogeydeen munaaqib baa shalay laga hadlay walaalayaal munaaqibkii shala laga hadlaayey waxaa loo waayey haddeerna iftiraha iyo beenta waa arkaysaan meelala hor fadhiyo nin walba wuxuu doona iska sheegaayo munaaqib waxaa loo waayey hal mas'alo ayaa loo waayey oo lagu dardiyo axaadiistii ayaa shalay ruux walba indhaha laga saaro loola tusiyey haddeerna waxaa laydiin sheegayaa munaaqib shalay waxbaa loo waayey waxaana loo tacasubahayaa maxamed cabdiwahaab waxaa weeyaan sheekh annaga annagaa rabnaa inaan idiga faa'iidaysanna weli idinkaa socod waxa weeyaan annaga waxaan rabnaa in waxyaabihii ay sheegeen oo hadda u dambeeyey oo aan aniga shanta mar ili shanta mar sifa annaga aan wax u fahamno aad ka faa'iidaysataan oo tidhahdaan sidaa waaya waa kan daliilkan kan waaya ceenka aad inaad tidhahdaan inaad isu turtuurtaan oo sidan baa la yidhi oo siyaasad camal ay noqoto مجع ما أقول دقيقة دقيقة من فضل حسانكم وحوين أدين كان وحولا نوكر نوفا إذا عنك intaa keliya maarta naga qabsada noo yara kordhiya daqiiqadaha waa idiin joojiya hadda kuma socoto daqiiqadaha iyada laakiin arrimihii qabrigii nabi nabi ciise masaa-ishii maaragtay aada ka soo saarteen meeshii iyad ahayd kitaabkanaytow oo iyagana inay arkaan oon rabnay inuu yahay bisabt kitaab ka soo baxay jaamacadda saytow iyada oo sacuudiga gudihiisa oo anigana haatee markaan akriyay ay tahay ku qoran tahay qoraalkeeda oo su-aalo yar annaga aan rabnay inay wax nooga jawaab intaa keli maan rabno bas marka intaa keli uun noo faa'iideeya annaga idinka haysarkina waxba wixii kalena dib ha ugu noqonna mas'ale ahaan cilmiyaysi ahaan noo sameeya min fadlikum hal qof madaxda ahaa oo adugu hadii qadar miiska loo fadhiyo adiga aha qoladan hadalkooda xorta ku yimaad ee Allah yara waa ruuxa taas yani annaga dacaayadu la meelay annaga waxa la rabaa marka hadalkeena inaan xor u nahay saacadana ugu xisaabtano waa xisabtamlabadiina eh, qoloba xor ooma tihiin haddaad rabtaa inaad siyaasas ku qabstaa meel kale ku dagaalama waxaad u tihiin annaga aad noo tihiin la haysta annaga inaad waxna bartaan oo diinta naga bartaan waxaad ka garanaysaan si nadiif ah oo sharaf leh oo aadaab lehna noo bara min fadlakum ixsaanakum haddaad wax isku haysaan waxa kaloo dhan baa naga daaya xagga geed waxay ku dhimayaan horta waa waxaa jira diinta islaamku sidaad ogtihiin diinu nasiixa weeye ma aha diin yani cunfi iyo shido iyo mucaataba iyo midna u baahan ma aha waxaanu moodnay in diintii laga wada hadlahayo nusuusta qoran hadda waxay gaartay naskii wixii qoraa ama qawlu sheekh ha noqdo ama qawlu fulaan ha noqdo in dushiisa lagu caytamo ayay maraysaa waxaan leeyahay laga daayo dhaqanku sidaa islaamka ma aha haddaan islaam magacii meesha ku fadhino weeye ee aan qofuu qof iska riixiyo ujeeddo kale aanaan lahayn maxamed cabdiwahaab ninka la yidhaahdo islaamka wixii uu ku khilaafay islaamku min mashaariqi alardi ilaa maqaaribiha baa laga og yahay kitaabaha buugta ahoo nimankan hor yaalo ayagoo ay soo qorteen walaalaheen ma aha diintu ma aha waxay ku kooban tahay diintu qorax udhac iyo qorax ka soo bax ayay diintu yay ku fiday islaamku waa la garanhayaa waxa qoran waa la garanhayaa wixii baadila lagu kordhiyey ma aha codkarnimo hadba in isku iljabiyo oo wax la sheegee baadilka ku qoran kitaabkan iyo waxa uu sheegaya ha laga hadlo axaadiis ayaa la daciifin beenta ayaa laga sheegin diintu waxa rabtaan maahane waa wixii ilaah rasuulku rabaan soo ma garanaysid wax walba in la sheego maaha waxaa weeye in nafta loo furo diinta loo furo islaamnimada loo furo weeye waxaanu keennay adilladooda saxiixa teer iyo shalay baanu keenaynaa adiladooda saxiixaanu dadka u sheegaynaa dadkuna waxbay garanayaan waxa maanta islaamka qaybiyadoo dhibka maanta meeshaasi uu jiraa waxaa weeye wixii araadii iyo afkaartii mucwajada ahayd maxamed cabdulla islam ku kordhiyey wey waa tanoo qorana hortiina ay taallaa wey hadda markaad tidhahdaan waa la soo batiyey waa la googooyey waxaasi diin ma aha teeriya shalay waxaan dhegaysanaynay iyaga oo kitaabkii yani muraaqibka wixii ku yilay baanu dhegaysanaynay oo aanu diyaar weliba ahayn hadda qasaa'idka ay diidaan kitaabka maxaa cabdiwahaab buufiya oo lagu ammaanayo oo maxaa cabdiwahaab wax ka sarreeyaa ma jiro leeyahay wax ka sarreeyaa ma jiro walaa nebi yani mursala walaa malag muqaraba halkay ku taallaa oo lagu tawasulahayo tawasul baga kale looma ogola oo waxaa le ha ku tawasulinna baa la leeyahay yani taasi waxaad moodaa inay tahay tacasubka maxaa cabdiwahaab loo tacasubahayo ama xaggiisa laysku leexinhayo laakiin dadku islaamkay ku dhasheen islaam bay yihiin lama khaldi karo qofka khaldamahayo waxaad ogaataa qabrigaaga keliga inaad seexanayso diinta islaamku waa diin soo jireena ma aha ismii iyo nairobi inay ka bilaabatay ma aha diinta islaamku waa diin la yaqaan wey wax walbaa qoran wey marka calaa kulli xaal nimanka wixii loo sheegaba diidahaya kani waa daciif ka qowl kaani waa qowl maqduuc ah kana waa xagga diintu sidaa ma aha waa in diintu nusuusta la xaq dhowraa diinta la xaq dhowraa wixii jira oo diinta islaamka ku jiraalo hadda waxaa meesha waxaa horteeda ka eh, fadhiya wadaad odhanayay wuxuu yidhi qubuuraha la caabudaa hadaa iftiraa'un waa kidbu maxdun waa been aan raad lahayn qof islaam oo qabri caabudaa ma jiro qof qabri caabudaa ma jiro ama wax sii ilaahay keliya loo ogyahay wax kaloo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا ليال هرت علم إلهي بالله عز وجل annagu halkaanna waxaan u fadhinaa dadkaan aan ila fadhiyo walaalahay ana codkooda ku hadlaya wax allaala wixii gef naga dhaca oo annaga aanaan qasdi u samaynin waa min ashayaani wa min anfusina wey ilahay baana uga soo noqonaynaa diinna inaan ka been sheegno hore noomaanaan samayn haddana samayn mayno waxaa weeye wixii gaf naga dhaca ilaahay baan ka magan gelayna caza wajal wadaadku kitaabkan uu haysto oo kor safxadiisa korena uu qalin lagu qoray hadalkiisi waxaa ku jiray sacuudigaa la iiga soo diray sacuudiga kutub baa laga soo diraaye waa warqado musawiran weeye horta kitaabkii sacuudiga looga soo diray kan ma ahana inuu noo sheego waan rabnaa kitaabka sacuudigaa la iga soo diray buui waxaa jira kitaab waxaan wadaad sheekh cabdikariim uu noo akriyay badankiisa waxaa qoray nimankii acdaada shiikha u ah saqaaf ninka la yidhahdaa ururiyey waxa saqaaf uu qoray saqaaf wuxuu ka soo akriyey buu shiikhii ku radinaya hadda aniga haddii nin wax iga sheego maxamed cumaan oo dembigaygu badan yahay oo aad wixii ninkii iga sheegay igu qabsatid soo dulmi iftiraam ma ah waa dulmi iftiraam wey hal masalo waxaan ku heshiinay masaaishii shalay aan ku heshiinay wax la taaban kara hal masalo keen oo yani uu soo naqliyey naqli u naqliyey waa mas'alada ah ee qabriga oo sheekh maxamed cabdiwahaabna ma ahane wiilka fadxulmaj shiikha fadxulmajiidka qoray ayaa isagoo nasaarada ka hadlahaya ayaa wuxuu yidhi sida ay nasaaradu ku sameeyaan cinda qabrihi hadda kitaabkan kulligiin tafsiir la qoro af ingiriisa faarax waa fahmayaan badankiinana waa fahmaysaan oo muslimka dhex yaalla tarjamat cabdalla yuusuf cali baa ugu mashhuursan sooma tarjamada ugu mashhuursan oo tafsiir laga qoro waa cabdalla yuusuf cali ilaahay ha u naxariiso ilaa saddex tarjamaa jirta sidii shiikhuu u sheegay inaan idiin akriyo macnaha waktiga idinka dhumiyo ma rabo laakiin waxaa weeye shiikhaan hadda waa soo naqliyey nasaaradu inay isugu tagaan qabriga ciisuu soo naqliyey ma waxaan dhahaynaa shiikh cabdalla yuusuf cali wuxuu rumaysan yahay in eh, qabri uu jiro miyaan ku qabsanaynaa laguma qabsan karo qofka naqligiisa qofka waxa uu soo naqliyo luqadda ingiriiska sheekh faarax waa garanayaae waxa weeye marka <clears throat> annagu kitaabka munaaqibka ah maanaan batrin maanaan googoyn wixii ku yaalaan usoo akrina walaalahayo isagii oo dhan baan keennay safxadaan u sheegnay meesha ay uga taallaan u sheegnay laakiin rasaa'isha eh, calawi saqaaf ninkaas aqaaf la yidhaahdo ee mubtadica ah waxa uu yani culummada ku tacniyo haddii culummadii lagu qabsado waa waxaan sax ahayn wey waxaan ka doonaynaa walaalahayo midda kale annagu sheekh maxamed cabdiwahaab u tacasubi mayno uma tacasubayno dad badanoo waxbarnaybaa halkaan fadhiya ama kutub aan akrinay aad ilaa toddoba sideed kutub baan akrinay weli qof aan nidhi kitaab sheekh maxamed cabdiwahaab gooni u siinay ama sheekh maxamed cabdiwahaab aan raacniri ama fulaan aan raacniri ma jiro madaahibta afarta madhab waa xaq wey waa rumaysanna maxaa noo dabayaal wixii shaafici yiri baa noo dabayaal qof kastana xukunkaasaan qaadsiinaynaa wixii nebi maxamed yidhi iyo wixii ilaahay yidhi iyo wixii shaafici yiri hadday iska hor yimaadaan waxaan qaadanaynaa kan ilaahay yidhi iyo kan nebi maxamed yiri alayh salatu wasalaam wuxuu yidhi alcilmu qaala allahu qaala rasuuluhu wamaa siwaa dalika wiswaasu shayaaiini shaafici baa yidhi waa qasaa'idiisii wey haddii aayadda iyo ay isqabsadaan iyo xadiidka iyo dhowr maxamed cabdiwahaab maxamed cabdiwahaab masaa'il badan buu ku khaldama oo culummadu haddii u khaldamo maalan axaadiista waa idin sheegaye xadiis axaadiis daciifuu keenay ma raacna annagu umana tacasubno mas'alada walaalaha iyo ay leeyihiin mas'alada ay leeyihiin axaadiis walaalayaal haddaad axaadiista waxay u qaybsantaa saxiix iyo xasan iyo daciif daciifkana waxaa ka mida mawduuca xadiidka nabiga lagu been abuurtay calayhi salaatu wasalaam wاlkadibu اlmukhtalaqu اlmasnuucu cala الnabiyi fadalika almawduucu haddaad xadiid mawduuca inta keentid aad naga sugaysid inaan ku dhahno waa saxiix kaa yeeli mayno diinta waa la ilaalin walaalaha iyo xadiidka kitaabka uu ku jiro xadiid bay dhahen shal bukhaari buu ku jira shal oo dhan waxaan lahayn bukhaari naga tusiyo xadiidka ayna tusiyaan oo saxiix ah oo aan waa khalad ilahay baan uga soo noqonayna waana ku raacayna culimmada waxaan rabnaa mas'alo kasta xadiidka ay leeyihiin halkaas ku jiraa man asnada faqad axaala haddayna darajadiisa sheegaynin abi daa'uud buu ku jiraa tirmidi buu ku jiraa baabkaasi ku jiraa sidaasaan ku soconay inay ku socdaan baan doonayna meeshaan waa laga faa'iidaystay aad baa looga faa'iidaystay annaguna waa ka faa'iidaysan ilaahay caza wajalna waxaan ka baryaynaa faa'iidada aan ka helna inuu naga dhiga kuwa qaata kuna camal fala waxaan kaloo rabnaa waxaan waa dood cilmiyeedoon cadaawad lahayn afcayn iyo xumaan lahayn inay sii socoto waktigii faaraxa qabto waa shan iyo toban mirir iyo shan iyo toban mirir baa hartay hadda oo mawduucan ah waxaa intaa wehelin doontaa haddii su-aale ay jiraan su-aalahana ha laisoo gudbiyo mase had ii sheegaan sidii shalay haddaad tidhahdaan waan isweydiinaynaa marka waa iyadana waan samaynaynaa waxaa kaloo ku jirtay mas'aladan binafsi اlmas'ala maa qowlu sheekukum كون الأنبياء يحتاجون التنبيه التنبيه على فضل التنبيه على فضل لا إله إلا الله مركاتين هذا إلا هاتن وحكى الله ما أنا المغلب إيجا سوتشيدي خلاص نك بس وهي كهلا إن شاء الله مركز شنو تمكن دقيقة بالله وانا يسان هذا إن شاء الله آه ها شن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان